ayuha nabiyu nebiyu lima maxay baa tuxarimu u xarimaysaa maa shayga axalla allahu alla uu xalaaleeyey laka adiga uu ku xalaaleeyey tabtaqii adoo raadinayo doonay xaal aada raadinayso mardaata rabbi mardaata aswaajika xaasaskaaga ridahooda adoo raadinaya xaasadka xaasaskaaga raallin ahaantooda adoo raadinaya wax ilaahay kuu xalaaleeyay maxaad isaga xarimaysa wallaahu allana kafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariis qad farada qad farada wuu jideeyey allaahu alle lakum idinka wuxuu idiin jideeyey taxillata aymaanikum dhaarihiinna furfuridooda dhaarihiinna xadhigga dhaarta eed gunudeen sidii aada u furi lahaydeen buu ilaahay idiin jideeyey wallaahu allana mawlaakum hiiliyihiinna way idiin hiilinay wa huwa isagu alcaliimu midka ogaanshaha badan weeye alxakiimu ee xikmadda u saaxiibka waid wakti ka sheekee nebi maxamedow asara waid wakti ka sheekee asarra uu qarsaday oo siraystay annabiyu nebigu uu siraystay ilaa bacdi aswaajihi xaasaskiisa qaarkood uu ku siraystay xadiian war uu ku siraystay si hoose uu war ugu sheegay falamaa goortii naba'at ay warantay tii wax lagu siraystay bihi warkii markay warantay oy tu kale u sheegtay oo wa adhara uu muujiyey hu warkii allaahu alle uu muujiyey calayhi nebiga korkiisa uu muujiyey oo warkii nebiga loo sheegay inuu baxay marka ayuu carafa garansiiyey iyadii warka bixisay bacdahu warkii qaarkiibuu garansiiyey oo u sheegay wa acrada wuu ka jeesaday can bacdin qaarkii kalena waa ka jeesaday falamaa goortii nabaa u warramay nebigu haa tii warka bixisay bihi warkii markuu u warramay qaalad waxay tii man anba'aka yaa kuu warramay haada kan yaa kuu sheegay qaala wuxuu uhi nabigu sal ly slam naba'anii waxaa ii warramay alcaliimu midka ogaanshaha badan alkhabiiru ee hadan xogaalka kaasaa ii warramay in tatuubaa haddaad towbad keentaan labadiinii tatuubaa xabsi iyo caaisho haddaad tawbad keentaan ilallahi alle xaggiisa haddaad u toobad keentaan hee falaha muujib waay tawbadaasi wax waajibiye waa jira towbadaasi wax waajibiye waa jiraayo waad ku kacdeen wax waajibiyow faqad saqad xaqiiqee way iilatay quluubukumaa quluubtiinni baa iilatay oo xaqii ka leexatay wain tadaaharaa hadaad isu kaalmaysataan calayhi nabiga korkiisa haddaad isu kaalmaysataan faina allaha alle ayaa huwa isagu faina allaha alle huwa isagu mawlaahu hiiliyihiisa wey wa jibriilu jibriilna waa hiiliyihiisa wa saalixulmu'miniina mu'miniinta kuwooda wanwanaagsanna waa hiiliyihiisa waalmalaaikatu malaa'igtiina bacda dalika kaa la soo sheegay gadaashiisa oo dhan dahiirun kuwa kaalmeeyayaal ah malaaigtiina iyaguna kaalmo yihiinoo nabigay u kaalmaynaya casaa waxa wuxuu mudan yahay rabbuhu nabiga rabbigii wuxuu mudan yahay in dallaqa kunna hadduu nebigu idin furo an yubadilahu inuu bedel siiyo aswaajan xaasas inuu bedel siiyo xaasaskaasoo khayran khayr badan minkunna idinka idinka khayr badan muslimaatin hogaansanayaal ah mu'minaatin kuwo alliyo rasuulkiisa rumaysan ah qaanitaatin kuwa alla ateeca kadibna zawjkooda ateeca ah taa'ibaatin noqdo oo khaladka ka laabta ah caabidaatin kuwo ilaahay caabudo ah saa'ixaatin kuwo sooma ah hayibaatin garoobo iyo wa abkaaran gabdha isugu jira yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo quu ilaaliya anfusakum nafyaalkiina iyo wa ahliikum ehliyaalkiina naaran naarka ilaaliya naartaasoo waquuduhaa shidaalkeedu annaasu ay dad yihiin iyo walxijaaratu dhagaxyaan naartaasoo calayhaa korkeeda malaa'ikatun ay malaa'igi tahay malaa'igtaasoo khilaadun qalqalafsan shidaadun oo aad adag malaa'igtaasoo laa yacsuuna aan caasiyaynin allaha alla aan caasiyaynin maa shay aan caasiyaynin amarahu muu amray oo wayafcaluuna falaya maa yu'maruuna waxa la amrayo faray yaa ayuha aladiina kuwa kafaruu kufriyeyow laa tactadiruu ha cudur daaranina alyawma maanta waxba ha cudur daaranina inamaa tujsawna waxa uu laydinku abaalmarinaya maa kuntum waxaad ahaydeen tacmaluuna kuwa samay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo tuubuu noqda ilallahi alla u noqda tawbatan tawba nasuuxan oo naseexo badan tawbad khaalis oo saafi ah casaa wuxuu mudan yahay rabbukum rabbigiin an yukafira inuu tiro cankum xaggiina sayiaatikum an yukafira inuu qariyo asturo cankum xaggiina sayi'aatikum xumaanyaalkiina wayudkhilakum iyo inuu idin geliyo jannaatin jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaar wabiyaashii yawma maalin ayuu idin gelinaya laa yuqsi uusan hoojinaynin allahu alle annabiya nebiga uusan hoojinayn iyo wladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu la jirankiisa nuuruhum iftiinkoodu yascaa wuu soconayaa bayna aydiihim hortooduu soconaya wabiaymaanihim iyo midigyaalkooda yaquuluuna waxay leeyihiin rabbanaa rabbiganow atmin dhammaystir lanaa anaga nuuranaa iftiinka anaga noo dhamaystir waqfir dhaaf lanaa anaga wixii naga dhacayna noo dhaaf inaka adigu calaa kulli shayin shay walba korkiisa qadiirun midkii awoodaa tahay yaa ayuha nabiyu nabiow jaahid la dagaalan alkufaara gaalada la dagaalan wlmunaafiqiina iyo munaafiqiinta waqlud qalafsanow calayhim korkooda ku adadkow wa ma'waahum makaanu hooyaadkoodii iyo gurigoodana jahanamo wey wa bisa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo laabto jahanama u baas lahaatay daraba wuxuu yeelay allahu alla wuxuu yeelay maalan mahmah iyo qiso cajable liladiina kuwii buu u yeelay kafaruu kufriyey imra'ata nuuxin buu yeelay imra'ata nuuxin waa mafcuulkii hore ee daraba bimacnaa jacala laga dhigaya daraba wuxuu yeelay allahu alle maalan maahmaah iyo qise cajabla wuxuu ka dhigay liladiina kuwiina uga dhigay kafaruu kufriyey imra'ata nuuxin nuux xaaskiisa wa imra'ata luutin iyo luut xaaskiisa kaanataa waxay ahaayeen labadoodu taxta cabdayni laba addoon hoostooday ahaayeen oo min cibaadinaa nada ka mid ah. labadaa addoon oo saalixayni wan wanaagsan fakhaanataa labadii haween way khayaameen humaa labadii addoonee bay khayaameen falam yugniyaa maynan deeqin labadii nebi labadii addoon canhumaa labadii dumar xaggooda mayna ka deeqin min allahi xagga alle xaggiisa alle xaggiisa shay waxba mayna ka deeqin waqiila waxaana lagu yidhi udkhulaa gala annaara naarta gala maca daakhilina kuwa galana jirankooda wadaraba allahu alla wuxuu yeelay maalan maahmaah iyo qisaca jable liladiina kuwii buu u yeelay aamanuu rumeeyey imra'ata fircawna fircoon xaaskiisii buu ugu yeelay imra'atu fircawna fircoon xaaskiisiibuu maselka iyo tusaalaha iyo qisada cajabta leh ayuu alla subxaana wa tacala ugu sameeyey ugu yeelay id waqti qaalad ay tidhi rabbi rabbigayow ibni dhislii aniga cindaka agtaada waxaad iga dhistaa baytan guri fi ljannati jannada dhexeeda guri jannada dhexdeeda ku yaallo agtaada ilahu halkaa iiga dhis wanajinii ilaahu i badbaadi min fircawna fircoon iga badbaadi wa camalihi iyo camalkiisa dhibkiisa iyo gaalnimadiisa iyo dhaqan xumadiisa iyo macsiyadiisa ilahu iga badbaadi bimacna wanajinii allow ii badbaadi min alqawmi qowmkii xaggooda iga badbaadi qowmkii alaalimiina ee aalimiinta waa qawmu fircawn qawmu fircawn iyo dulmigan iyo gardaradan iyo gaalnimadan ay wataanna ilahu iga badbaadi bay nacday iyo gaalnimadii allah subxaana watacaala iyo iimaankay dooratay macna wa maryama maryamana ilaahay maal iyo tusaale maal iyo mahmaah buu mu'miniinta ugu samaynaya maryamadii ibnata cimraana cimraan gabadhiisa ahayd allatii midaasoo axsanad ilaalisay farjahaa xubinkeeda taranka ilaashimada in macnaha waxa weye khaasatan xilliga ruuxu uu qaan gaadho oo uu xoogaa shahwo dareemo dhallinyaronimona ku jirto weli caqli ku filaado uu isku celiyona aysan jirin shahwadu xilliyadaasoo kaleeto waa ka tanbadataa ruux xilligaasoo kale khaasatan iyadoo dumar ah inay xubinkeeda taranka ilaalisay baa wax weyn ah axsanat farjaha ah. fanafaknaa markaasaan afuufnay fiihi xubinkii dhexdiisa waxaan ku afuufnay farjiga dhexdiisa waxaan ku afuufnay min ruuxinaa ruuxdanadii baan ku afuufnay ruuxdaasi waa ruux ilaahay abuuray malakul jibriilna loo soo dhiibay malakul jibriil baa ku afuufay waana sida uu nebi ciise ku uurgalay wey maana wa ruuxun minhu waa inagii soo marnay ma aha ruux ilaahay ka tirsanoo qaar ka mid ilaahay amaaha siday nasaaradu qabaan taasi waa khuraafo ee waxaa laga wadaa ruux ilaahay abuuray oo makhluuqiisa ka mid a malakul jibriilna loo soo dhiibay baa maryam lagu afuufay halkaasuuna ka uurgalay nabiyullaahi ciisa caleyhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam wasadaqad way rumaysay maryam bikelimaati rabbihaa rabbigeed kelimooyinkiisa ayay rumaysay kelimooyinka ilaahay kownka uu ku maamulay qadariga abay ah rumaysay wa kutubihi kutubtii ilaahayna way rumaysay sharaaicduu soo dejiyena way rumaysay wixii kutuba iyo ilaahay qadihiisaba way rumaysay wa kaanat waxay ahayd min alqaanitiina kuwa ilaahay ateecsan mid ka mid ahayd dadka ilaahay ateecsane muminiinta mid ka mida ayay ahayd saas wey